bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin majliskan waa majliskii lixaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka tacliim اlmutacalim habeenkan waa habeen khamiis ah ay saddex tahay bish shacbaan kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam Eh, waxaan ku soo jirnay oon xali bilownay faslun fii bidaayat asabqi wa qadrihi wa tartiibihi casharka bilowga la bilaba iyo inta uu noqoni iyo sidii laisugu xijini ayaan muxuu aha bilownay oon laba bog taqriiban ama bog iyo bar ka soo akhrinay caaw ah, waxaan ka bilaabina in sha allahu tacaala fa ama idaa taala asabqu fa ama idaa taala sabqu casharka hadduu dheeraado waxaan soo marnay casharka in la gaabiyo oo in yar laga dhigo markuu qofka khaasatan mubtadia bilowga yahay uu in yar uu xifdin kara uu muxuu ahaa qofka ku bilaabo fa ama idaa taala sabqu casharka hadduu dheeraado fi libtidaa'i xilliga bilowga oo waxtaaja uu u baahdo almutacalimu qofka ardayga ah waxbarani ila icaadati sabqi casharka inuu ku celiyo cashra maraatin toban jeer fa huwa isaga filintihaa'i markuu cilmiga meel sare ka gaara aydan sidoo kale yakuunu wuxuu ahana kadalika sidaasoo kale liannahu isaga maxaa yeelay yactaadu wuxuu ka caadidhigtaa uu la qabsada daalika arrinka isaga ah walaa yatruku kama taga tilka alcaadati caadada ayada ah ilaa bijuhdin kaiirin dadaal aad u badan mooyane qiila waxaa la yidhi asabqu casharka xarfun waa hal xaraf waa wax yar weeyaan watikraaru ku-celcishigana alfun kun jar weeyaan maqsuudka imaamka caleyhi raxmatullahi wuxuu leeyahay haddii markii hore ood casharka bilaabaysay aad inaad cashar badan qaadato la qabsato oo kadibna aad u baahata inaad toban jeer ku celceliso iyo ka badan si aad cashirka u xifdisa bilowgaadii hore saasaad ku bilowday oo fahamkaada wuxuu noqonayaa xifdigaaga inaad muddo badan geliso si aad wax u xifdiso maxaa yeeley waxaad la qabsatay inaad wax badan qaadato wixii badnaana inaad in badan ku celceliso ayaad u baahatay si aad u xifdiso waa xifdiga hore tikraarka dambe maa xifdiga hore arrinka isaga uu kula soconaya maskaxdaada ayaad la qabsanayo xitaa haddii cilmiga meel sare aad ka gaarto wixii intaas la ekaa weligaa maxaad u baahanaysaa inaad ku celceliso si aad u xifdiso oo maskaxdaada ayaad la qabsanay kala jeedaa weyaan saas ayuu kala jeedaa marka waxaa haboon ayuu leeyahay qofka in xilliga cashirka uu qaadana in yar u qaato xarfun yacni qaliil wa yar uu qaato markuu ku celceshanaana ood ku celcelinaana in badan iyo kun jeer uu ku celceliyo laakiin cashirka uu noqdo cashar yar saas ayuu ku talinaya imaamka cali raxmat ullah wayanbaqii waxaa haboon an yabtadi'a qofka inuu ku bilowdo bishayin shay yakuunu ahaana aqraba mid u dhow ahaana aqraba mid u dhow ilaa fahmi fahmigiisa waxyaabaha u fudud inaad ku bilowdo ayaa haboon weyaan oo waxyaabaha culculus oodan fahmi karin aadan ku bilaabin wa kaana shaykhu shaykh wuxuu ahaa alimaamu imaamka alustaad sharaf اddiin alcuqayli yaquulu mid yidhaahda alsawaabu sida saxda cindii agtayda fii haada arinka isaga oo casharka yaraantiisii badnaantiisa maa facalu wixii ay sameeyeen way mashaa'ikhuna culimadanaga iyo mashaa'ikhdanaga fa inahum iyaga kaanu waxay ahaayeen yakhtaaruuna kuwa u doorta lilmubtadi qofka cilmiga ku bilaabana oo hadda kowga ah cashar bilowga ah siqaaraatu almabsuuطati siqaaraat ay alkutub asagiira kutubta yaryar almabsuuطati ee sahlan oo la sahlay weeyaan siqaaraat almabsuuطati cilmiga kiisa la sahlay kuwooda yaryar ayay ku bilaabi jireen weeyaan oo muxuu aha safiinaha sida annagaan ugu bilaabi jirn oo kale liannahu maxaa yeelay aqrabu isaga ayaa u dhowaan badan ila alfahmi ama u dhow ila alfahmi xagga fahamka iyo wadabti qofka inuu muxuu ahaa suga sugitaanka iyo fahamkaba kitaabkaas yar oo qofku ku bilowdo waliba sahlan ayaa xagga fahamka iyo xagga sugitaankaba u dhoweeyaan lidalika kitaabka safiinaha qofka ku bilowda ilaa xataa hadduu sanawaad badan gaaro oo muddo badan gaaro oo dadiisa ay weynaato inta badan wuu xasuusanaya lianna waa kitaab fudud oo fahamkiisa iyo dabtigiisa uu fududa weyaan wa abcadu isaga ayaa ka fogaan badan min almalaalati qofka inuu nogo wa akaru isaga ayaana badan wuquucan xagga mas'ala ahaan dhicitaankeedana dadka dhexdooda wuquucan fi naas ma idin qoran waaru wuquucan bayna annaas miyaa idiin qoran waakaru isaga ayaa banaan badan wuquucan dhicitaan masaaishiisa ay dhacdo bayna annaasi dadka dhexdooda oo hadda kitaabka safiinaho kale salaadii iyo soonkii iyo janaabadii sidii looga qabaysanayey iyo wuduugii iyo waxyaabahaas waxyaabaha dadku dhaca weyaan aadka ay ugu maarmo weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yucalliqa qofka inuu qoro asabqa casharka bacda adabti markuu sugo kadib iyo walicaadati markuu ku celceliyo kaiiran in badan fa qoraalka isaga naaficun waa naafic weyaan cilmiga beriga hore kitaabahan san looma haysan jirin sheekh ayaa la ardayga dhegaysanayaan casharka yar ayaa la siinaya oo saddexdaas sadar iyo wix la midka ah kadibna way xifdinayaan way sugayaan way muraajacaynayaan kadibna markaasaa la qori jiray laakiin hadda alxamdulilah waxaa diyaara ah kutubtii ayaa qoran hadda waxa la qori waxay noqonayaan fawaaida dheeriga ah oo ustaadka uu sheega ayaa la qori weyaan ayaa la qori arrinta ayada ah waxaa weeyaan ayaa la samaynaya weyaan ee beriga hore wax walba waa la qori jiray waxa l sheekh afiis ka soo baxa waa la qori jiray ilan kitaab lama haysanin waraaqi iyo buug unbaa lagu qori jiray waraaqi iyo muxuu aha buug iyo qalmaan baa lagu qori jiray waayahay wayanbaqii waxaa haboon an yucalliqa inuu qofka qora asabqa casharka bacda dabti markuu suga kadib walicaadati markuu ku cishta kadib kaiiran in badan fa inahu qoraalka isagaa naaficun jiddan mid waxtarla weeyaan walaa yaktubu ma qora almutacalimu qofka mutacalimka ah shayan shayan laa yafhamu uusan fahmaynin waxaad maqashay oodan fahmayn ha iska waxaad fahamsanta qoro weyaan fa inahu maxaa yeelay qoraalkaas aadan fahamsanayn yuuriu qofku wuxuu dhaxashiyaa kalaala abci dabeicadiisa iyo waxqabadkiisii fahamkiisa inuu noogo noogitaan uu ku dhaco daal uu ku dhaco weyaan wayudhib wuxuu tagsiyaa alfitnata fitnada cafwan fadilnimada iyo fahamka fiicanna wuu tagsiyaa weyaan wayudayicu wuxuu dayacaa awqaatahu qofka waqtigiisana wuu dayaca weyaan macno ma lahan qoraal aadan fahmayn inaad qorto waxba kuma dhisna weyaan wayanbaqii waxaa haboon an yajtahida qofka inuu ku ijtihaado aalibcilmiga fi lfahmi fahamka min alustaadi ustaadka inuu wax ka fahma inuu aad ugu dadaalo weyaan aw amaba ariiqada wax lagu fahma ayuu kuu sheegi marka inaad ustaadka nacam wayajtahid wayanbaqii waxaa haboon an yajtahida inuu ku dadaalo aalibcilmiga fi lfahmi uu ka fahma min alustaadi ustaadku uu ka fahmo kow aw amaba bitaamuli fikir uu ku fikira firfiirin iyo watafakuri fikir uu ku fikira iyo wakarati tikraari ku celcelin badan intaas inuu muxuu ahaa fahamka ku hela inuu ku dadaalo weyaan fahamka marka wuxuu ku imaanayaa inaad ustaadka ka fahamto iyo inaad firfiiriso adiga oo macaanidii aad firfiiriso inaad ku فإنه maxaa yeelay idaa qala hadduu yaraado asabqu casharka wa kaura uu bato adtikraaru kucelcelinta uu bato iyo wataamul fiirsiga la fiirsado yudraku waxaa lagu mxuu ahaa haleela yudraku waxaa lagu haleela wahaahay fainahu maxaa yeelay idaa qala hadduu yarado asabqu casharka wa kaura tikraaru kucelcelinta uu waa la cilmigii iyo casharkii waa ufahmu waa la fahmaa weyaan qiila waxaa la yidhi waa xikmad xifdu xarfayni laba xaraf qofki inuu xifdiyo laba xaraf ama laba kelima oo cilmi inuu xifdiyo ayaa khayrun ka wanaag badan min samaaci waqarayni laba rar laba rar ah, ah. qaybtan wixii laga saaro waxa waqri baa la yihahdaa wixii qaybtan laga saarona waqri ayaa la yihahdaa labada qaybood oo isku xiranoo cilmi ah ood muxuu ahaa dhegaysato waxaa ka qiimo badan ay yidhaahdaan inaad laba kelimo aad xifdiso ayaa ka qiimo badan lianna intaa la maqlay waad hilmaamaysa waana lumayaan laakiin inta aad xifdiso wuu ku baaqi noqona weyaan lidalika shekh uthaymiin caleyh raxmat wuxuu dhihi jiri xafidnaa qaliilan wa samicnaa kaiiran wa qara'naa kaiiran wax yar ayaan muxuuaha xifdinay wax badanna waan maqalnay waana ahrinay fantaacnaa bima xafidnaa wixii aan xifdinay ayaan ku intiacnay ayuu dhihi jiray calayhi raxmatullah marka waxyaabaha maxfuudaadkaa wax badan ayay ku tarayaan weyaan mararka qaar kitaabkii iyo wixii aad muxuu aha wax ka dhaalacan lahayd ood ka muxuu ahrin lahayd ayaan gacanta aan kugu jiraynin mararka qaar qof waxaa laga yaaba indhihii inay wax noqdaan ama okyaalihi uu kaa jabo oo waxad ku ahrin lahayd wamaa ilaa dalika marka xifdiga wax badan buu tari weyaan xifdu xarfayn laba xaraf qofka u xifdiya ayaa khayrun wanaag badan min samaaci amaba labada jambi waxa la saaro dhinac wixii la saaro ayaa mxuuha ah ka khayr badan weeyaan wa fahmu xarfayni laba xarf inaad fahamta ayaa khayrun ka khayr badan min xifdi wiqrayni ama waqrayni laba muxuu aha rar inaad qofka xifdiya ayaa ka qiimo badan weeyaan waidaa tahaawana qofka hadduu fududaysto filfahmi fahamka duu fududaysta oo walama ijtahid uusan ku dadaalin maratan laba jeer aw maratayni ama maratan hal mar aw maratayni ama laba jeer yactaadu dalik arrinkaas ayuu caado ka dhiganaya falaa yafhamu kadibna ma fahma alkalaam alyasiir kalaam yar hadda intii aan soo marnay oo kitaabkan qofka haddii fahamkiisa iska fududaysto ood wuxuusan fahmin iskaga socdo oo uusan ku dadaalin oo waqti uusan gelin uusan firfirinin uusan su-aalin uusan dadka mudaakaro la samaynin marka dambe wuxuu qabatamaya in kitaab dhan uu iska dhammaado isagoon waxba fahmin saas caada u noqonaysa maskaxda ayaa la qabsani weyaan maskaxda ayaa la qabsani laakiin qofka haddii aad ku dadaalo wax walba inuu fahmo markii dambe wax badan ayaad ilahi subxana wa tacala u yasira inuu fahmo saas ayuu kala jeedaa weyaan fa yanbaqii waxaa haboon marka e maxaa qoran fa yanbaqii waxaa haboon an yajtahida ma qoran mise fa yanbaqii an yajtahida anta geliya fa ymbaii waxaa haboon maxaa idin qoran an miyaa idinka soo alla ma saasaa idin qoran waidaa tahaawana miyaa idin qoran nacam fa yembaqii waxaa haboon marka anlaa yatahaawana inaysan fududaysanin fi lfahmi fahamka inaysan fududaysanin bal inuu fududaysto xagga iska dhigi iska daaya bal iska daaya inuu fududaysta eh hee wuu dadaalayaa wayadcu llaha tacaala naam yajtahid wuu dadaala wayadcu llaha alla weynaa ayuu tugi tacala koraa wayatadarac ilayhi alla ayuu isu dulaynaya ood alla subxaana wa tacaala ishoos dhigayaa weeyaan fa inahu isaga rabbigan subxaana wa tacaala yujiibu wuu ajiibaa man dacahu qofka tuga walaa yukhayibu ma hoojiye man rajahu qofka rajeeyo weeyaan lidalika ibnu taymiya alxaraani sheekh alislaam ayaa wuxuu ahaan jiray ida staqlaqa calayhi shayun min alcilmi haddii cilmiga wax kamid aad iskaga xirmaan oo dhab ay isku dhegto oo xaaladda uu kala furfuri waayo ama fahamkuu ku adkaado kun jeer ayuu muxuu istikfaar la imaan jiray astaqfirullahi alcadiim aladii laa ilaha illa huwa alxayu qayim watubu ilayh ama astaqfirullah watubu ilayh kun jeer ayuu la imaan jiray weliba mararka qaarna wuxuu dhihi jiray rubamaa qaal inuu yidhaha ayaa dhici jirtay allaahuma mucallima aadam wamufahima sulaymaan callimnii wafahimnii saasna waa dhihi jiray marka qofka markii ay wax kugu adkaadaan inaad alla kalma subxaana watacaala allaad barido waa loo baahanya weyaan isagan baa wax kuu furi kara anshadana shaykhu limaam اlajal qiwaam diin xamaad ibn ibraahim ibn ismaaciil asafaar ayaa muxua noo tixay imlaaan qoraal ama yeerin oo lilqaadi alkhaliil ibnu axmed assajrazi imaamkaas eh, mxuaha qoraal uu leeyahay ayuu noo mxuu ahaa eh, noo taxay ayuu wuxuu leeyahay ukhdum ilcilma khidmata almustafiidi waadim darsahu bificlin xamiidi waida maa xafidta shayan acidhu uma akidhu gaayat التأkiidi uma calliqhu kay tacuuda ilayhi wailى darsihi calى التأbiidi faإida ma aminta minhu fawaatan faاntadib bacdahu lishayi jadiidi maca tikraari ma qad taqadama minhu واqtinاءa لشhأن hذا المزيد ذاkir الناس بالcلوم لتحyا لا تkن min أuلi النhب بعيد إذا كتمت الcلوم أنسيت حتى لا ترى غير جاهل وبليد uma uljimta fi lqiyaamati naara watalahabta bilcadaabi shadiidi wuxuu leeyahay ukhdum u adeeg alcilma cilmiga u adeeg khidmat almustafiidi ka khidmat almustafiid qof faa'iidaysanaa siduu u adeega cilmiga uga adeeg weeyaan wa adim waxaad joogtaysaa darsahu cilmiga inaad dhigato ood barata iyo darsigiisa inaad muxuuaha raacato joogtay weeyaan bificlin ficil xamiidin ee maxmuudin lamahadi weeyaan waidaa maa xafidta haddii aad xifdisa shay-an shay oo cilmiga ka mid a acidhu ku ceelceli weeyaan uma markaad ku celcelis kadibna akidhu adkay gaayata taakiidi adkayn meesha ugu sarraysa adkay weeyaan oo celcelintaada xifdigaada ha noqdo xifdi sidii faatixada loo yaqaanoo kale ha noqdo weeyaan uma intaa kadib calliqhu qora oo meel ku qoro weeyaan kayla kay tacuuda sidaad uga laabato ilayhi qoraalka isaga ay cilmigaas wa ilaa darsihi iyo mxuuaha darsigiisa aad ugu laabato cala atabiid weliga haddii ay ku qoran yihiin kaama lumayaan alcilmu saydun alcilmu saydun walkitaabatu qaydun cilmiga waa ugaar ukhdum ilcilma cilmiga u khidmay khidmata almustafiidi qofka faa'iidaysana khidmadiisa oo kale iyo adeegiisa wa adim joogtay darsahu cilmiga inaad dhigato ood ku celceshato bificlin xamiidin ficil suuban nacam bicamali bicaqlin xamiidin miya wa adim joogtay darsahu darsigiisa bicaqlin caqli xamiidin la mahadiyey waa isku mid weliba caqligaasa kasii wanaag badan waidaa maa xafidta haddii aad xifdiso shay-an shay acidhu ku celceli uma intaa kadibna akidhu adkay gaayata takiidi adkayn meesha ugu sarraysa adkay weeyaan uma intaa kadibna calliqhu qor kay tacuuda si aad ugu laabato ilayhi isaga iyo wa ilaa darsihi darsigiisa aad ugu laabato weeyaan cala tabid weliga markaad u baahato waidaa ma aminta haddii aad ka aamin noqoto minhu cilmiga xaggiisa fawaatan inuu kaa tago cilmiga inaad mxuu ahay kaa tag haddii aad ka aamin noqoto faatixadoo kale ilahi subxana wataala noo suge inay kaa tagto oy kaa lunta amaba suuratlikhlaas aamin baad kata soo mahan markaad cilmiga sidaasoo kale kuu noqdana oo inuu cilmiga kaa baxsado aad ka aamin noqoto intii hore meel ku xirto sidii aan sheegna kun jeer mxuuha wixii la midka qofka u mara fantadib kadibna u degdeg fantadib u degdeg bacdahu gadaashi lishayin ay licilmin cilmi jadiidin degdeg mxuu aha cusub weyaan cilmi cusub u degdeg weyaan maca tikraari maa kii ku noqonoqoshadii iyadoo lala qaba taqadama hormaray minhu xaggiisa cilmigaa kale markaad u boodayso ood u degdegaysa kii horena waa inaad mxuu ahaa gacanta ku hayso oo ood ku cilceshato weyaan waqhtinaaan iyo mxuu ahaa kafaa'idaysasho iyo soo gurbasasho oo qofka uu soo qaato lishani hada almasiidi kan ziyaadada cilmigan ziyaadada ah shanigiisa inaad muxuu ahaa soo gurbasata u degdeg weyaan oo agga aad weyaan maca tikraari maa kii muxuu ahaa ceshadiis kuladcelintiis lala qabo taqadama hormari oo minhu isaga ka mid a aad xifdisay markaad cilmiga kale u boodayso ood cilmiga kale u degdegaysa kii horena ha iska tuurini gacanta ku hay oo ku celceli weyaan waqtinaaan gurbasha inaad gurbasato ood soo uruursata lishani hada almasiidi cilmigaas ziyaadada shanigiisa inaad soo aruursato weeyaan daakir la muxuu ahaay raaco daakir la raaca annaasa dadka la la raaca oo muxuu aha kula naqsa bilculuumi culumta weeyaan oo markii xirta inay cilmiga iskugu celiso oo kale ayuu ka hadlayaa daakir innaas dadka ama dalabata cilmiga kula naqso oo kula cesho bilculuumi culumta litaxyaa inaad noolaato laa takun ha ahaanin min ulinuha dadka cuquusha u saaxiibka oo alabatcilmiga bibaciidin mid ka fog ha noqonin oo dad cuquula oo alabatcilmi ah ka agdhawa weliga oo ka fogaani weyaan inkatamta hadii aad qariso alculuuma culuumta sharciga hadii aad qarisa unsiita waa lagu hilmaamsiini xataa laa tura ilaa aanan lagu malaynin hayra jaahilin mid jaahil midaan aan lagu malaynin iyo wabaliidin mid dabaal ah midaan ahayn ilaa aan laguu malaynin cilmiga hadii aad inaad bixiso oo dadka aad barta aad ka istaagto ood ku gacan adeegto ood qariso waxaa weeyaan tan koobaad horta cilmiga waa lagu hilmaamsiini ilaa dadka ay ku maleeyaan mid haba yaraatay waxaa weeyaan jaahil ah waxaan jaahil ahayn jaahilnimada adigun baa lagu malayni qof kaleba lama malaynayo weyaan hayra jaahil iyo dabaalnimo iyo muxuu ahaa damiinnimana adigun baa lagu malayni cid kale loo malay lama arka wey haddii cilmiga aad qariso uma intaa kadib waa adduunkiiy uma intaa kadib uljimta waxaa lagugu xakameeya fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama naaran naar ayaa lagugu xakameeya weyaan watalahabta waxaad ku gubataa lagugu gubaa bilcadaabi cadaab ashadiidi ciyaada bilah marka man su'ila can cilmin fakatamahu uljima bilijaami min naarin yowma alqiyama xadiidkii ayuu muxuu ahaa ka dhigay tix gabaya weyaan marka cilmiga sida loo qaadana iyo casharka sida loo joogtayna iyo sida cilmiga loo xifdinayo cilmiga fahamkiis sidii looga dadaalayo ayuu hadalkaa qiimaha badan oo taqriiban sideedda beydka ayuu kusoo koobay imaamka calayhi raxmatullah walaa budda waxaa laga maarmaan ah liaalib ilcilmi qofka aalib cilmiga min almudaakarati cilmiga dadka inuu ardayda la raacdo ood ardayda la marsado ood ardayda kula cishto weyaan iwalmunaadarati mudaakaradan waxaa weeyaan laba qaybood ayaa laga eegaya mudaakarada hadda caadiga sida loo yaqaano oo macruufka ah haddii daakir ama mudaakaran samayna qofka u yidhaahdo loo qaataa almuaalaca qofka inuu cilmiga daalacdo ood keligii intuu fariisto war imtixaana le maanta cilmiga waan mudaakarayna saasuu le ardayga ama mudaakaraan ku jira ayuu leey ta waa tu kale taa muaalaca weeyaan laakiin mudaakaradan waxaa weeyaan in aad labada isla xusuustaan kan ayaa mxuu ahaa akhrini kan kale ayaa mxuu ahaa haakada mudaakaradaas taas ayaa loola jeeda weyaan tan hadda taagan oo muaalacada muraadifka la ma ahan macnaha loola jeedo weyaan waa inaan qof kale waa mufaacala qof ayaa mxu wax soo jeedin adiga waad la jeedinaysa qof baa arin waad la arinaysa wamaa ilaa dalika mudaakarada inaad cilmiga isla xasuusataan weyaan o walaa budda waxaa laga maarmaan liaalibicilmi qofka aalibicilmiga min almudaakarati inuu qof kale la raacdo iyo almunaadarati inuu dood cilmiyeed la sameeyo iyo almuaaraxati iyo xujada qofka inuu qofka kale xujadiisa tuuro muaaraxada waxaa weyaan qofka wuxuu soo bandhigayaa macluumaad kadibna waxaad ka shaqaynaysaa adiga macluumaadka isagoo soo bandhigay hadii ay khalad yihiin inaad muujiso inay khalad yihiin haddii ay sax yihiinna inaad muxuu ahaa adiladeedii adiga aad keento cilmiga ay soo bandhiga midaad soo bandhiga haakada in saas cilmiga laisugu celceliyo ayaa mudaaraxada iyo munaadarada iyo mudaakaradaba taqriiban ay iskugu dhow yihin munaadarada abcan waa qofka inuu khasmigii qofka adig ka hortaagan xujadiisa inaad burisa inaad ka shaqayso weyaan walaa bud waxaa laga maarmaan aalibcilmi qof aalibcilmiga min almudaakarati cilmiga in mxuu aha la wada raacdo oo waxaa weeyaan ninkan uu macluumaad keena kana uu macluumaad keena wahaakada iwa almunaadarati dood cilmiyaed inay sameeyaan iwa almutaaracati waa isku dhow intaba fa yanbaqii waxaa an yakuuna inuu ahaada mutaaraxada iyo munaadarada iyo waxaa weeyaan iyo mudaakaradaba waa inay noqota bilinsaafi cadaalad inay ku dhacdo weeyaan si cadaalad in loo qof inuu yihahdo iska tuur wuxuu wada tuur inay noqonino si cadaalada ay u dhacdo iyo wata'ani si tartiiba iyo wata'amuli iyo qofka inuu fikirkiisa ka shaqaysiiyo tafkiir iyo ta'amul iyo insaaf cadaalad iyo tartiib oo muran iyo qajac ku jirin iyo wata'amul iyo qofka inuu maskaxdiis ka shaqaysiiyo aad u fiirfiiriyo waa inay ku sifowda weyaan inta haddii laga waayo macno ma yeelanaysa marka mudaakaradaas iyo munaadaradaas iyo mudaalaxadaas wayataxarazu qofku wuxuu iska ilaalinaya aalib cilmiga can ashaqabi rabshada iyo qajajacda iyo buuq iska ilaalinaya faina almunaadarata munaadarada iyo doodcilmiyeedka iwa almudaakarata iyo mudaakarada oo cilmiga lisla xasuusta oo maskaxda lisla tuujiya mushaawaratun waa wadatashi wlmushaawaratu wadaatashigana inamaa in kale maahane takuun waxay ahaataa liistikhraaji asawaabi shayga saxda in lala soo baxa ayaa loo tashtaa waaan ka tashan arrintaan aan iska aragna haakada maxaa la doonayaa wixii saxda in bannaanka lasoo dhigo intaas weyaan ee in lismajaxaabiye macnaheeda ma ahan wadalika arrinka asagaana inamaa in kalamaan yaxsulu wuxuu ku xasilaa bitamuli fiiriirin iyo watani tartiibsasho iyo wlinsaafi cadaalad weyaan walaa yaxsulu dalika arrinkaasa kuma xasila bilqadoobi cara'i washaqabi buuq iyo waxaa weye rabsho kuma xasila weyaan fain kaanat haddii ay ahaata marka markii munaadaradaas iyo mudaakaradaas iyo muaaraxadaas lagu jira haddii ay ahaato fain kaanat haddii ay ahaato niyatuhu aalibicilmiga niyadiisa min almubaaxaati baxigaas la wada samayna hadii ay noqoto oo niyada iyo kale ay noqoto ilzaama alkhasmi qofka ka soo horjooda inuu muxuu ahaa sanka ka dura ood ku laazimiye ra'yigiisa madaxa uu ka saaro ood ku qasbo iyo qahrihi inuu qahro uu ka adkaado laa yaxilu dalika arrinkaa ma banaana weeyaan muhimadda aad u leedahayba haddii aad sidaan yeeli aragteen iyo waxaan ku dhigi kii meeshaan ahaa haddii muhimaddaada ay taa tahay sidaan adkaaday haba yaraatay arrin bannaan ma aha weyaan ma banaana waqti lumis macna lahayn weyaan wa inamaa in kale ma ahane yaxilu dalika arrinkaa wuu bannaan yahay liidhaari lxaqi xaqa muujintiisa ayaa muxuu u bannaan yahy weyaan intaa ku istaaga marka faasilo geliya kow wa inamaa in kale ma ahan yaxilu munaadaradaas iyo mubaaxatadaas iyo muxuu ahaa iyo mutaaraxadaas waxay bannaan tahay liidhaari lxaqi xaqa iyo sida saxda ah in la muujiyo muhiimadaada inay noqoto weyaan laakiin niyada haddii ay ka hadlawdo ninkan ka adka way kaa noqoto wax ku marin habaabinta ama majaraha in laga lumiyo qofka iwalxilati xiilada oo qofka marka munaadaraad iyo doodcidimeed lagu jiro qofka in la majara habaabiyo oo meeshii uu socda meelaan ahayn muxuu ahaa ama meeshi saxdeed meelaan ahayn lagu tuura iyo in dhagar loo sameeyo oo xeelad loo sameeyo he laa tajuusu ma banaana fiiha munaadarada iyo mubaaxaada iyo muaaraxada iyo mudaakaradaba kuma banaano weyaan intaba kuma banaano ilaa laakiin xaalad ay banaananaya imaanaysa ilaa ida kaana hadduu yahay alkhasmu qofka kaasoo horjeeda ood mxu munaadarada wada wadaan hadduu yahay mutacanitan mid madax adayg iyo qajajac iyo anaairi la taagan inuu yahy mooyane laa aaliban mid dalba uusan ahayn liaqi xaqa haddii noocaas u yahy markaas in la yaro majaraabaabyo edab loo yeela inay banaanaato laga yaaba haddii ay tahay muxuu ahaa oo jahligiisa qofka loo muujiye inuu jaahil waxaas unaysan fahmaynin in muxuu ahaa ariiqi inta loo yarmara kadibna derbiga lasoo taabsiye oo kadibna uu soo jeesta dhibaato weyn ma lahan ayuu kala jeeda imaamka caleh raxmat waqaala muxamed ibn yaya wuxuu yidhi idaa tawajaha calayhi wa kaana wuxuu ahaadaydha maxamed ibn yaya maxamed ibn yaya idaa tawajaha duhlimi ula jeedaa mise waa nin kale allahu aclam wa kana wuxu maxamed ibn yaya idaa tawajaha calayhi alishkaal haddii ishkaal iyo culays uu xaggiisa soo aado oo masaladii isaga in laga wata uu muxuu ahaa dareemo oo xujadiisii banaanka imaan weyda u dareemo walam yaxdurhu aljawaabu jawaabtana aynan mxuu aha soo xaadirin wa kaana wuxuu ahaaday maan ku noqdo marka wa kaana maxamed bn yaxya wuxuu ahaa idaa tawajaha calayhi alishkaal idaa tawajaha hadduu usajahayst ileyhi asaga alishkaalu suaash su-aashii culayska lahayd oo mushkilka ahayd haddii isaga lagu soo wajaho lagu soo fororiyo kow oo walam yaxdurhu aljawaabu jawaabtana uusan marka iyada haynin qofkii munaadarada la wadi jawaabta ugu jawaabayna usan jiray maa alzamtahu wixii aad laazim ka dhigtay laazimun waa laazim wixii adiga aad muxuu aha tiri waa sidaas waa laazim weeyaan waa ku muxuu aha qasabkii aad qasabtay waa la qasban yahay waa kow tan labaadna wa ana anigana naadirun waan eegayaa fiihi arrinka isaga oo laazimka iga dhigtay oo dusha iga saartay ugu qasabtay waan eegi waan ka fiirsani waan ka fiirsani intaana waxaa dheerilas sii ah wa kulli dii cilmin mid kastoo cilmi u saaxiib dushiisana waxaa ahaaday oo ka sarreeya caliimun mid cilmi badan mid kastoo cilmi badanna mid unbaa kasi cilmi badan saas weyaan marka arinka aad sheegtay haddii aanba hadda jawaab ku haynin waa igu laazim ko tan labaadna iskama wada qaadanaya dib waan ka fiirsana waan eegi tan saddexaadna mid kastoo cilmi mid ayaa kasi cilmi badan weyaan wa faa'idat lmuaaraxati munaadarada iyo dood cilmiyaadka faaidadeeda iyo walmunaadarati munaadarada aqwa iyada ayaa ka xooganaan badan min faa'idati mujarad takraar qofka inuu ku celceliyo cilmiga faa'iidada laga heli waxaa ka faa'iido badan in cilmiga munaadaro iyo isla raacasho uu ka yimaado weyaan <clears throat> maxaa yeelay lianna fiihi munaadaradaas gudaheeda ayuu ku sugnaaday tikraaran ku celcelin iyo iyo wa ziyaadatan ziyaado wa qiila waxaa la hal saacad ood muxuu ahaa cilmiga dad ku wada cishataan ama aad dood cilmiyaad samaysaan ayaa khayrun ka khayr badan min tikraari shahrin bil in lagu celceliyo weyaan ood qof ku celceshado warka lagu laabay ida kaanat haddii ay ahaato weeyaane maca munsifin mid cadaalad samayna saliimi abci abci wanaagsan oo abcigiisu abci badbaaday oo nabadgale u yahay weyaan laakiin mid inkaarqaba oo qajajacla haddii aad qorta kuu gala ku yarayu ka luminaya xuqdi iyo xaashidnimo iyo balaayo ayaa meesha ka imaani iyo qalbi mxuuah istaabasho marka faa'iide ma laha ka asaga weeyaan wa iyaaka waxaa iska dhowrtaa iwalmudaakarata inaad muxuu ahaa cilmiga la raacato ama aad ayra mustaqiimi abci toogsan aan lahayn oo inuu ka adkaado un oo muhiimadda ay tahay qofkaan un ka adkow fa ina abiicata abiicadda masraqatun ayaa qaar u qoran qaarna waxaa u qoran mutasaribatun masraqatun waa mid xaditaan badan oo waxaa weyaan abiicadda sideedaba waxaa weyaan dafitaankeeda iyo xaditaankeeda badan haddii masraqa la yihahdo waxaa kaloo ayadna muxuu ahaa la dhihi karaa mutasaribatun waa mid soo muuditaan badan amaba soo gudbitaan badan inay gudubto o qofka kale usoo gudubto abeicadda qofkaqofka dabcigiis u qaato oo wax aad u badan weeyaan walahlaaqu ahlaaqda iyo abeicadahana mutacadiyatun waa mid gudbitaan badan wlmujaawaratu qofka inuu qof la jiraamana ama isla jiraankana muairatun mid saamayn badan weyaan marka qofkaas noocaas oo abciga xun oo waxaa weyaan madax iyo ajajacda iyo muranka un mxua udhashay qofka isaga hala saaibin weyan iska ilaali oo weligaa saaiib hala noqonin maxaa yeele abiicadda ayada noocaas inaad ka qaadataa laga yaabo inkaar kugu dhacdana oo tabtiisoo kale noqoto adduun iyo akhraba aadan liibaanin wa fi shicri tixda alladii shicirkaasoo dakarahu uu sheegay alkhaliil ibn axmed fawaa'idu ayaa kusugan kaiiratan ee fara badan tixda ayada fawaa'id badan baa kusugan weeyaan qiila waa ti aan soo dhaafnay qiila waxaa la yidhi alcilmu min sharطihi liman khadama an yajcala annaasa kulahum khadama alcilmu cilmiga min sharطihi shardigiisa waxaa ka ah, liman khadamahu qofka u khidmeeyo qofka cilmiga u khidmeeya shardigiisa waxaa ka mid a an yajcala ama abaalkiisa waxaa ka mid a an yajcala inuu mxuu ahaa ka yeela annaasa dadka kullahum dhammaantood khadamahu adeegayaalkiisa uu ka yeela weeyaan qofka cilmiga si dhab ugu khidmeeya oo ikhlaaskiisi iyo dadaalkiisi iyo juhdigiisi iyo mxuuaha sabarkiisi iyo aadaabtiisi iyo shuruudiisi mara iyo ikhlaaskaana ugu horeeya waxaa weeyaan shardigiis waxaa ka mid a inuu isna dadka dhan adeegayaal ugu dhigo weyaan wayanbaqii waxaa haboon liaalib ilcilmi aalibcilmiga waxaa u haboon an yakuuna inuu ahda hadda imaamka arka waana u wada khidmaynaya dhamaanteen annaga wada taagan mishaar naguma siiye waxaa weya cilmiga shuruudiisii u maray annagana waxaa wey ilahi subxana wataala wuxuu ugu sakhiray inaan adeegyaal u noqono wayanbaii waxaa haboon liaalib ilcilmi caleyh raxmat ullah wayanbaqii waxaa haboon liaalib ilcilmi aalib cilmiga waxaa u haboon an yakuuna inuu ahaado mutaamilan mid aad u fiirfiirsada u fiirfiiriya oo cilmiga aad muxua taamul iyo fiirsasho badan ku sameey weyaan fi jamiici alawqaati waqhtiyaalka dhammaantood fii daqaa'iq alculuum culuumta teeda muxuu ahaa qarsoon ama teeda daqiiqa ah oo culus weeyaan wayactaada dalika arrinkaas u ka cadadigta tusaale waxaad soo qaadan markaad cilmiga marxalada hore ka gudubta ood eh, taqriiba ibtidaa iyo aad ka gudubta ood cilmiga meel mucayana ka gaarto meelaha culculus iyo cilmiga meelihii macaaqidiisa meelaha uu ku guntan yahay ama gunadyaalkiisa inuu aad qofku u eega oo maskaxdiis aad ugu shaqeeyo oo tafkiir ku sameeya taamul ku sameeya yani ayaa loo baahan ya weyaan aad iyo aad ugu dadaalo arinta ayadan uu caado ka yeesho o wayanbaqii waxaa haboon liaalib ilcilmi qofka aalib cilmiga an yakuuna inuu ahda mutaamilan mid fiirfiiriyo oo cilmiga aad ugu fikira fii jamiici awqaati waqtiyaalka dhammaantood fii daqaa'iq alculuumi culumtateeda muxuu ahaa qarsoon waictada dalika amaba culus waictada dalika arrinkaas uu caado ka yeesho fa inamaa in kale ma ahane yudraku waxaa lagu gaaraa addaqaa'iqu cilmiga kiisa qarsoon ama kiisa aad adag bitaamuli iiriirin iyo mxua fikir ayaa lagu gaara weyaan walihaada sidaa darteed ayaa qiila waxaa la yidhi ta'mal cilmiga aad u eeg oo dhuux cilmiga aad u dhuux weyaan oo aad u eeg eeg tudrik aad mxua cilmiga meeshiisa qiimaha badan iyo meesha ugu sarraysa aad gaartid weyaan walaabudda waxaa laga maarmaan ah min ataamuli qofka inuu mxuu aha fiirsada si ahaanba si ahaanba qofka inuu ka fiirsado qabla alkalaam intuusan hadlin ka hore xataa yakuuna ilaa ka ahaada sawaaban hadalkiisi kale falaar oo kale weyaan falaa budda waxaa laga maarmaana min tawqiimihi in la liishaamo ama la toosiyo bitaamuli fiiritaan qabla alkalaami intaanan la hadlin ka hore xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado musiiban qof meesha asiibay leebka iyo falaarta iyo haddii aad markaad tuuraysa iska tuurmaha waa inaad meeshii aad ku toogato weyaan ood fiirsato marka si aad meeshii aad ugu dhaco hadalkan waa sidaasoo kale intaadan hadlin ka hore ka fiirsa oo hadalkaada iyo qalbigaaga iyo muxuu ahaa ha soo mara shahmiiraho kale soo maro intaadan hadlin ka hore waxaa weya qalbigaaga iyo maskaxdaada soo mara weya wa qaala wuxuu yidhi fii usuul fiqi ninka usuul fiqiga kitaabka la yihahdo alifi wuxuu yidhi waa ninke allahu aclam haada kanayto aslun nin kastoo fiqi alifi ma ahane nin buu u laakiin ninka asaga nin la yaqaana ma ahan nin un kitaab usuul fiqi lahaa miduu ahaadaba ahade ayaa wuxuu yidhi haada kanayto ta'amulkaas aslun waa asal kabiirun aad u weyn wa isagana an yakuna inuu ahaado kalaamu lfaqiihi qofka faqiiha ah, oo fiqiga mxuu hadalkiisa ambar qofka fiqiga xambaarsan hadalkiisa almunaadir ee doodculimiyaadka geli bita'amuli ka fikir iyo fiirsasho badan waa inuu ku dhisnaado weeyaan qiila waxaa la yidhi rasulcaqli waa xikmad rasuulcaqli caqliga madaxiisa iyo meesha ugu sarrayso an yakuuna waa inuu ahaado alkalaamu hadalka bitahabuti hubsasho iyo wata'amuli fii fiirsasho waa inuu ahaado weyaan hadalka marka qofka bini aadamka haddii marba aad dhaqantaad u noqdo gefkiisa yaraan badana gafkiis yaraan badana dembigiisana saasoo kale u yaraana weyaan maxaa yeelay wixii adduun dhibaana waa iska ilaalinaya oo ummadda ay ku ceebaysani wixii aakhiro dhibaana waa kaska ilaalinaya od ilahi subxana watala ugu carooni marka hadalkiis wuxuu noqonaya hadal mustaqiima qaala qaa'ilun mid wuxuu yidhi waa tix yaroo ahay uusiika fii nadmi alkalaami bikhamsatin in kunta lilmuusi shafiiqi muiica laa tagfalanna sababa alkalaami waqtahu walkayfa walkama almakaana jamiica wuxuu yidhi uusiika waxaan kuu dardaarmayaa fii nadmi alkalaami hadalka taxdiisa markaad taxaysa hadalka amaad ku hadlaysa bihamsatin shan baan kuu dardaarmayaa hadal inaad taxdo ama hadal aad sheegto haddii aad damacdo shan shay baan kuu dardaarmayaa in kunta haddii aad tahay ayaan kuu dardaarmi lilmuusii qofkaan dardaarmaa asagaa isku jooday ashafiiqi weliba kuu dhimrina oo adiga kaa naxi muiican mid hadalkiisa yeel hadii aad tahay shantaad dardaaran baan ku dhiibaya qabso weyaan kow tan laa takfalanna ha hilmaamin oo ha iska dhaafin oo ha ka tegin sababa alkalaami hadalka aadaad hadlaysa sababta keentay weligaa hilmaame aad hadashid laakiin maxaa kugu qasba inaad hadasho ni aad hadashid maxaad u hadlaysa horta sababta hadal keenta waa inaad muxuu aadan hilmaamin kow tan oo waqtahu waqta alkalaam hadalkan aad muxuu ahaa aad ku dhawaaqayso ood hadlayso waqtigiisa ma la joogo oo munaasib ku yahay eedna weligaa ha hilmaamin laga yaabaa hadal ku haboonaa berri inaad maanta soo hormariso oo ay ka timaado ha hilmaamin weyaan walkayfa habkaad u hadlaysana hubso oo waxaa weyaan ooda meeljiditaan iyo qaaditaan waa isla meelgeyn hadalka tusaalahaan hadii aad qofkan aad la hadli rabto ood muxuu ahaa hadal ludfi iyo hadal dabacsan aad kula hadli lahayd inaad kula hadasho ee haboon laakiin haddii hadalkii aad hadal ka dhigto yara qalalan laakiin isla un hadalkiina muxua macnihii gudana ayadna waa inaad ka fiirsato weyan hadalka aad noqdo ariiqada aad u gudanaysa ariiqo fiican iyo walkama kamta inta aad inta aad hadlayso hadal u baahnaa inaad daqiiqad ku qaadato inaad saacad ku qaadato maahan hadal saacad u baahnaan inaad ku qaadato daqiiqad maahan waa inaa adna aad hubsato hadalka intuu la ekaana weyaan iyo almakaana iyo almakaana booska aad ku hadlayso booska aad ku hadlaysa jamiican dhammaantii qofka hadda muxuu ahaan raba tusaale inuu waxaa weeyaan gabar doonto tusaale oo maanta dhalinyarada gabardoonka iyo baabkaas waa shaqadooda moogta qofkii bar in doonto rab haddii wadaadkii ama wadaadkii odayga uu ka doonan rabay intuu masaajidka ku arku yir adeer salamu alayku alaykum salaam gabadhaadiyaan raba sooma ogid ka bilaaba ka warrama ninka ma la gabar waa adagtaan u malaynaa weliba dhaqanka soomaaliyeed waxaan in edab daran inuu yahay oo muxuu ilisada daarma warkaas gabadh aan lagu baxo la siino in edab lama ahan waxad helaysaan in la yidhahda laga yaaba oo gabarlaan ku dhacda madowdaas iyo meelaha iyo madahaas kale islaamka ilaahay oo kale aadan gabar u laga yaaba marka waxaan kala jeedaa xitaa hadalka meesha aad ku haboon in la dhigo oo xilliga aad ku haboonyi hawshii aad taqaaneen oo ariiqada odayaasha lasoo aroori iyo meel lasku waa taqaanaan baabkaas ya sheekh a ayaa ku haboon sooma hay naam wayakuunu wuxuu ahaana mustafiidan mid faaidaysta ayuu ahaanaya aalibcilmiga fi jamiici awqaati waqtiyada dhammaantood marka hadalkaas oo taqriiban eh, laga soo bilaabo wayanbagii liaalib cilmigan cafwan eh, walaa budda min ataamuli qabla alkalaam laga soo bilaabo ilaa tixdan ay ka dhammaato inta udhexayso waa caam weeyaan aalibcilmiga khaaskuma ahan guud ahaanba qofka ayuu sheekha la talinaya caleyh raxmat ullah wayakuunu wuxuu ahaanaya qofka mustafiidan mid faa'idaysa ayuu ahaana fii jamici awqaati waqhtiyada dhammaantood iyo walaxwaali xaaladaha dhammaantood min jamici ashkhaasi dadka dhammaantood ayuuna ka faa'idaysanaya qala rasul lah wuxuu yidhi sal la alay alxikmatu imaam tirmidi ayaa soo saaray waan xadiis daciifa alxikmatu xikmadda dalat lmumini qofka muminka baadida ka maqan weeyaan qofka muminka daaiman xikmadda maxaa ka maqan xikmadda waa baadi qofka mumin ka maqan aynamaa wajadaha meel alle meeshuu ka hela akhadaha wuu ka qaadanaya xadiis saxiix ayaa jira oo xadiidkii abu hureyra radi allahu taala an ardaha habeenkii uu ilaalinayay sadaqadii zakadii uu masjidku ilaalinayay ibliis uu u yimid kadibna uu aayatulkursiga baray usuul kale iyo adilo kale oo badan oo macnihiis xambaarsan ayaa jirta weyaan wa qiila waxaa layihi khud waxaad qaadataa maa safaa wixii nadiifa qaada cid kastana ka qaada wada ka tag maa ka dara culimadu waxay ka hadlaan qofka ahlu bidaca ah oo bidcada xambaarsan in cilmiga laga qaato culimada kuma taliyaan weliba khaasatan hadduu qof muair yahay intaad heli karto qof ahlusunna waljamaca oo ariiqada nabigeena sala allahu alay wasalam fahmi salafani saalix muxuu ah ku socdo intaad heli karto naxwo xataa ka qaadanin qof ahlu bidaca maxaa yeeley qofka daa'iman wa abadan qofka sheekhiisa oo cilmiga bara iyo qofka wax u tara wax u tara baa u tara nafta bini aadamka waxay ka samaysan tahay in an yuxiba man yusdi ilayhi macruufan qof alla qofka ixsaan kuu sameeya qalbigaada oo inaad u leexdo ood qalbigaada jeclaada waa muxuuha qofka waa macruuf marka waxaa laga yaaba in isagoo naxwo ku akhrina qofka inuu muxuu aha caqiidadaada khariba ayaa laga yaabaa ya waxaan xasuusanahay naxwada gudaheeda ayaa wakulu man lam yactaqid lam yantafic markaan marayna beydka isaga ayaa sheekh raggii muxuu ahaa khayr allah siiye baabkan tasawufka weliba haaliga a ah qabay ka mid a noo akhrin jiray caleyh raxmat ullah markaasaa wuxuu yidhi walow ictaqada arajulu fi lxajari lanafacahu ma garat qofka haddii dhagax aad ictiqaadiyin waxbu tara waxbu u tari ade halka xaggee la garba taqaanaan baabushirkiyaa lagu dhici karaa soo markaas halis weeyaan marka waana sheekhaagi wax kuu dhigaaye sheekhaada kuu dhigay weyaan marka waxaa laga yaba inaad qofka ku ta'ura laga yaaba marka arrinta ayada culimadu waxay ka soo reebaan qofka mubtadica oo laga baqaa qofka inuu muxuu aha ta'iriyo oo diintiisa lumiyo lagama qaadanayo in inta la heli karo weliba khaasatan qofka markuu yahay mubtadi ood cilmiga bilaaw ku yahay waa laga fogaanaya qofka markuu muntahi noqdo meel sare gaaro ood baatilka iyo xaqa kala sooci kara marka ayada waxaa weeyaan waa suuragal qofka inuu meelaha qaar doogsan dhowdo dhibaato malaha laga yaaba ay leeyihin culimada waaya wsamictu waxaan ka maqlay shaykh alimaam alajal alustaad fakhrudiin alkashani waxaan ka maqlay yaquul isagoo la kaanat waxay ahayd jaariyatun gabar adoon ah jaariyatu abi yuusuf abi yuusuf oo saaxib abi xaniifaah raximah llahu tacaala gabadhiisii amaba xaaskii cafwan adoontiisii u adeegeysay ayaa amaanatan ammaanad ahayd cinda muxamed moxamed bin xasan shaybaani oo sina saaxiibkii ahaa ayaa waxaa weeyaan adoontii u lahaa abu yuusuf oo adeegi jirtay ayaa ammaana ahaan agtiisa ay u joogta weyaan abu yusuf kolleyba safrayaa laga yaabaa ama meel ku maqna hy maxamed ibn xasan marka ammaano kaga dhig gabadhi amaba ha ku adeegtu yii kaba soo qaad qaala lah wuxuu ku yihi muxamed moxamed ibn xasan shaybani wuxuu ku yidhi fii hada alwaqti nacam wuxuu ku yidhi hal taxfadiina gabar yahay addoontaa miyaad xifdisan hada alwaqti waqtigaan aan joogna min abi yuusuf abi yuusuf miyaad ka xifdisan tahay fi lfiqi fiqiga shay-an fiqiga abu yuusuf oo tirada badnaa wax haba yaraatay maadaama aad u ahayd khaadim u ahayd ood addoon u ahayd waxaad ka xifdisanta ma jiraan weeyaan ninkasaadhihi waa maxamed xasan ashaybaani oo taqaanaan cilmigiisa iyo faqigiisa aad taqaanaan qofku wax weydiinana waa addoon miskiina oo u adeegaysa maxamed xasan ashaybaani wuxuu leeyaha maayn wax un ah ood muxuu ahaa maxamed xasan shaybaani ay ka qaadatay agteeda u yeela saasuu leeyahy qaalat waxay tii maya ilaa anahu laakin anahu isaga kaana wuxuu yukariru mid ku celceliya daa'iman wa abadan oo yaquulu yidhaha sahmu dawri saaqid sahmu dawri saaqid sahmu dawri saaqid kelimadaas ayaan ka maqlay ay leedahay marka oon ka xifdiyey kelimadaas ayaan ka maqlay macnaheeda maxay tahay macnaheeda waxaa weeyaan waa eh, nasiibka ama qaybta uu addoonka hibeeyey addoonka ayaa hibe bixini addoonka hibe ayuu bixini marka hibadaas uu bixiyo waxaa weeyaan qaybta kaga soo aada hibada uu bixiyo laftirkeedii ayaa la yidhahdaa inay tahay mulqa wa saaqit wa baail addoon ayaa hibada ayada ay qeyb kaga soo laabat isagii nasiib kaga soo toosay hibada ayada kusoo toosaysa waxaa weyaan waa laaqi waa mulqa wax ka jir lama arko weyaan waxaa la mid ah qofkii eh, hibo bixiyo oo kadibna ku noqda hibadiisii kalkalbi yaqiiu uma yacuudu fii qayhi sooma marka sidaas oo kale weyaan sahmu addawri dawrka qeybta iyo nasiib kaga soo aada saaqiun ay baailun waa baail weyaan o faxafida dalika uu ka xifdiyey maxamed bin xasan shaybani gabadha adoonta ayuu ka xifdiyey minha dalika arrinkaas ayuu ka xifdiyey kelimada iyada sahmu dawri saaqit minha ayuu ka xifdiyey wa kaanat waxay ahayd masalada ayada ahna mushkilatan mushkilad iyo mid uunta u gasho ku taagan ayay ahayd calaa muxamed ibni xasan shaybani caleyh raxmat ullah masaladaa ku taagan iyadoo nafta u keento meeluu la aadala ah gabadha addoonta ayuu muxuu ilaahay subxana wa tacala marka cilmiga in qof kasta oo ehel ah in laga qaato amaba haya in laga qaato oo waxaa weya aan laga kibrin ay mxu ayaa wanaagsan ayuu kala jeedaa weyaan wuu ku talinaya imamka aleh raxmatullah fartafaca kadibna wuu kor noqday wuu ka zuulay ishkaaluhu ishkaalkiisa bi hada alkalimati kalimadaas weyaan fa culima waxaa la ogaaday ana alistifaadata faa'iidaysiga mumkinatun suuragal ka tahay min kulli axadin lidalika culimadu waxay dhihi jireen laa yanbulu lfata xataa yaahuda miman huwa fowqahu wa minhu wa miman huwa duunahu qofka dhallinyarada ah ama qofka taalib cilmiga nabiil ma noqdo oo meel sare ma gaara ilaa qofka cidda ka sarrayso ka cilmiga badan cilmiga uu ka qaato iyo dadka isaga ka hooseeyo cilmiga kaga cilmiga ka cilmiga yarna uu ka qaato sidoo kale dadka isaga lamidkana uu ka qaato weeyaan kole na ya sheekh dee mushkilada taas waa mushkilada dhacdayba waxay tahay ma bixin karaawa isaga ayaa mamluuk ahba ma bixin karaawa waxaa dhici karta adoonka inuu bacd yahay sheekh inuu bacd yahay oo qeyb uxur ka dhici karta ama uu ahaa wamaa ilaa dalika marka addoonkii qinka ahaa oo saafiga oo khaaliska aha wuxuu bixin kara ma laha isaga ayaaba mamluuka nacam waayahay kow walihada sidaa darteed ayaa qaala wuxuu yidhi abu yuusuf abu yuusuf wuxuu yidhi xiina goortii muadinkii waa maqan yimi walihada sidaa darteed qaala wuxuu yidhi abu yuusuf abu yuusuf ayaa wuxuu yidhi xiina qiila goorti loo yidhi bima adargta alcilma cilmiga maxaad ku gaartay qaala wuxuu yidhi ma stankaftu kamaana santaagin min alistifaadati inaan ka faa'idaysto kama istankaftu soo idiinma qorno kamaana santaagin min alistifaadati faa'idaysi wamaa bakhiltu kama aanan bakhaylin bilifaadati inaan faa'ideeyey laba shay ayuu sheegay tan koobaad horta cilmi meel u yeella kama santaagin qof kasta ha ahaado tan labaadna cilmi inaan dad u faa'iideeyana kama bakhaylin labadaas ayaan ku gaara ayuu leeyahay lidaalika ilbiiru waa yaziidu bikaraةi اlinfaaqi minhu wayanqusu in kafan bihi shadadta cilmiga wuxuu ku kordhaa bixinta badan wuu ku kordhaa haddii aad ku gacan adeygtana ood bakhiil ku noqotana cilmigii wuu ku naaqusaa ti uu dhihi jiray calayhi raxmat ullah wa qiila waxaa loo yidhi ibn cabaasin cabdillahi bn cabaas waxaa loo yidhi radia allahu tacala an arda radia allahu tacala canhuma bima adrakta alcilma cilmiga maxaad ku gaartay ayaa la weydiiyey qaala wuxuu yidhi bilisaanin carab ayaan ku gaaray sa'uulin su'aal badan maxaa maxaa yihiin maxaa loo jeedaa haakada su-aal badan iyo wa qalbin qalbi oo caquulin badan oo qabasho badan labadaas ayaan ku gaaray ayuu leeyahay kelimadan waa kelimo mashhuur ah oo ibnu cabaas radi taala anu ayaa loo tiiriya laakiin xikaayada ayadaa ah, ikaa xikaayada ayada ah waxaa weeyaan nin la yidhahdo duqful la yidhaahdo ibnu xandala oo taabici ahaa mukhadarna ahaa taabici muxuu mukhadarna ku yahay nabigeen ayuu helay calayhi salaatu wasalaam uu soo gaaray laakiin nabigeena muusan arkin isagoo mumina nabigeena muusan arkin marka taabici mukhadram weyaan ninkaas isaga ah ayaa waxaa weeyaan ayaa hadalka isaga ah mucaawiya ibn abi sufyaan radi allahu tacala ardaha amiir lmuminiin ayaa weydiiyey oo cilmigan maxad ku gaarta ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi bilisaanin sauulin wa qalbin caquul marka kelimada ayada duqful ninka la yidhaahdo ibnu xandala ayaa muxuu ahaa sanad ahaan looga soo wariya ibn abi caasim ayaa waxaa weeyaan fi laxaad almathani ibaqa wa fii mucjam saxaaba abaraani fii mucjam alkabiir saddexdaba waxaa weeyaan ninkaas ayaa sanad saxiixa ah, ay ugu soo wariyaan weyaan marka hadalka isaga askala oonu tiirinayna marka duqful ibnu xandala ibnu cabaasna in loo tiiriya hadda koleyba sanad uma hayno sugan weyaan ayib wainamaa in kale maahan sumiya waxaa lagu magacaabay aalibulcilmi aalibulcilmiga maa taquulu maa taquulu saas ayaa loo aqaano jiray beriga hore raggan salafiyiinta loo yaqaan xilli xilliyada ka mid waxaa loo aqooni jiray salaamu calaykum ayaa loo aqooni jiray saasaa loo aqooni jiray soo maha maxaa yeele likarati qowlihim salaamu calaykum saasay dhihi jireen salaamu calaykum sliidan raggii joogi jiray ayaa muxuu ahaa eh, noo sheegay oo halkan muxuu ahaa joogi jiray toddobaatameyihii lixdameeyihii taqriban toddobaatameyhi taqriban salaamu calaykum aa loo aqooni jiray marka dalabat cilmiga xilligan waxaa loo aqooni jiray maa taquulu maa taquulu maa taquulu naam wainama in kalama sumiya waxaa lagu magacaabay aalibulcilmi aalibcilmiga maa taqulu baa lagu magacaabay magacaasaba mxua la raaci weyaan maxaa loo dhihi jiray ama looga magacaabay likarati maa kaanuu waxay ahaadeen awgeed likarati maa shay banaantii kaanuu ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhahda fi zamani اlawal zamanka hore maa taqulu fi hadi masala maa taqulu fi hadi masala maa taqulu fi hadi masala saasay dhihi jireen masladan seed mxuu ahaa seed seed leedahay ama maxaad mxu ka leedahay waa kada wainamaa in kale maahane tafaqaha abu xaniifata abu xaniifa wuxuu fiqiga muxuu ahaa ku bartay ood faqiih ku noqday bikatrati lmuaaraxati dood cilmiyeedka banaanteeda iwalmudaakarati cilmiraacashadaisla raacashada fi dukaani dukaankiisa uu muxuu ku samaynayay xiina goortii kaana u ahaaday bazaazan dhargada ayuu ahaa abu xaniifa dukaamada dharta hadda agtanaga dhowban oo kale ayuu muxuu arinka asaga ay culama lagu garanayaan ana taxsiila alcilmi cilmiga mxuuaha xasilintiisa iyo helitaankiisa iga yajtamicu inuu mxuu ahaa meel ay wadageli karaan maca alkasbi kasabka oo qofki inuu shaqaysto ood kasab eh, yeesho ood ganacsi wax lamid yeesho ama xirfad u yeesho iyo inuu cilmi barto mararka qaar in laiswaafajin kara ayaa laga qaadanaa weeyaan nacam laakiin shaqada ayay ku xihanta marka laakiin shaqa hadii ay tahay inaad intaad gasha laba-iy tobanka aad tobanka baxaysa nacam cilmi dhagood iyo cilmi xoogahoo yar cilmi xiree maxaa dhihi jiri xirguri xirmaroodi iyo baabkaas waa baab kale laakiin cilmigii muasalka ahaa qofka inuu waqtigiisa inta badan tijaaro geliyo cilmigii muasalkaana hela aad bay u adagtay inkastoo ilahi subxana wa kaana abu xabsi waqti badan buu u bahan yahy cilmigan wa kaana abu xabsin abu xabs alkabiir wuxuu ahaa yagtasibu mid shaqaysta oo yukarir culuuma culuumtana ku celceliya ayuu ahaa ninkaas caalimka ahaa abu xabs alkabiir ninka loo yaqaan waana shaqaysan jiray cilmigana wuu baran jiray fain kaana laabudda hadii aan laga maarmaan ay tahay liaalib alcilmi min alkasbi inuu shaqaysta linafaqati ciyaalihi ciyaalkiisa nafaqadoodi waayrihi ciyaalka kayrkood falyaktasib ha shaqayso walikarir cilmiga intuu shaqada wadana cilmiga haku cishto weyaan walaa yaksal yuusan mxu wahsanin walaysa uma sugnaanin lisaxiixi badani qofka caafimaadka qaba badankiisu caafimaadka qaba walcaqli caqligiisana caafimaadku u qaba oon muxuaha mawaalnayn ama dabaal ahayn cudrun cudur ma lahan fii tarki tacalumi waxbarasho inuu ka taga iyo tafaquhi fiqig inuu barta cudurdaar ma lahan weeyaan ama daa ay hayso ama mashquul baan nahay ama ganacsi aan ku jiraa amaba abadan ama shaqaalaan nahay kaama cafinaysa weeyaan fa inahu maxaa yeelay laa yakuunu ma ahaada qofka afqara midka faqiirnimo badan min abi yuusuf abi yuusuf saaxibi abu xaniifa kolleyba qof ka faqiirsan ma jira ayuu walam ymnachu dalika arrinkaa uma diidin min atafaquhi inuu fiqhiga barto weyaan faman kaana lahu qofka u sugnaada maalun maal kaiirun ee tiro badan fanicma maalu maal ayaa nicmo lahaaday asaalix ee suuban lirajuli saalixi ninka suuban ayuu mxuu aha nicmo badnaada weyaan xadiid macnahaas aadab mufrad albuhaari fi adab mufrad macnahaas xadiid ku dhow ayuu soo saaray oona saxiixa weyaan mxuu aha saxi buhaari cafwan imam buhaari fi adab mufrad waayrihi nicma almaal saalix lilcabdi الصaalix saas weeyaan marka waa wax aad u wanaag badan maal hadduu ilahay kusiiy subxana watacala oo xalaal ah iyo adigana aad tahay qof ilaahay subxana watacala u subiya tahay waa barwaaqa fowqa barwaaqa weeyaan barwaaqa calaa barwaaqa qiila waxaa loo yidhi caalimin caalim baa waxaa loo yidhi bima adragta alcilma cilmiga waxaad ku gaartay qaala wuxuu yidhi biabin aabba haniyin aabba taajira cilmigan badan hebel wasaad ku heshay wuxuu yidhi aabba oo dhaqaalo haysta ku gaaray aabahii ayaa dhaqaalo linahu maxaa yeele aabahay kaana wuxuu ahaaday yastanicu mid u ixsaanfala bihi maalkaas ahl alcilmi ahllcilmiga ayaad isaan ugu samayn jiray culimada ayaad isaan ugu samayn jiray iwalfadli dadka fadliga u saaxiibkaa fa inahu isaga sababu ziyaadat alcilmi cilmiga ziyaadadiisa sababtiisa weeyaan liannahu maxaa yeele shukrun waa waa mahadnoq ii shukrin ma waxbaa isbedelay waaa sidaadun sooma sax soomaa hahay fa inahu arrinka sababtiisa weyaan liannahu maxaa yeele shukrun waa shukrin iyo mahadnoq calaa nicmati alcaqli caqliga nicmadiisi walcilmi cilmiga weyaan wa annahu isagana sababu ziyaadati ziyaadada sababteeda weyaan qiila waxaa la yidhi qaala abuu xaniifata abuu xaniifa ayaa wuxuu yidhi inamaa in kale mahan adragtu lcilma cilmiga waxaan ku haleelay oon ku gaaray bilxamdi lilah alla ku mahadiyo iyo washukri shukrin aan alla ku shukriy wa tacaala xamdiga waa carabka shukrigana waxaa weeyaan eh, xibnaha iyo carabka isla jira weyaan amaba xibnaha fa kulamaa goor alla goortii fahimta aad fahimta oo aad cilmi oad wax ka fahamto weyaan oo fiqta lagu waafajiyo cilmiga inaad wax un ka fahamto calaa fiqhin fiqi iyo xikmatan xikmad lagu waafajiyo fa qulta kadibna aad tirahda alxamdu lilaahi tacaala alla weyne ayaa mahad iskale aad tirahdo ku noqdo marka fa kulamaa goor alla goortii hadalka abu xaniifa ayaa socdo weyaan inamaa in kalama adragtu waxaan haleelay alcilmi cilmiga waxaan ku haleelay bilxamdi alla aan ku xamdiyey tacaala kordhahay lilahi tacala iwa shukri الله on ku shukriye fa kulamaa gool alla goortii fahimtu aan fahma oo ufiqti liwaafaji calaa fiqin fiqi wa xikmatan xikmad faqultu kadibna waxaan dhahay amaan idhi alxamdu lilahi tacala alla weyne ayaa marka mxuu ahaa ku mahadsan fasdaada cilmii cilmigayga masaa ku kordha weyaan wahaakada saas ayaa yanbaqii u haboon liaalib cilmi qofka aalib cilmiga an yashtaqila inuu ku mashquula bishukri inuu alla ku shukriye bilisaani carabka uu kaga shukriye iwaljinaan iyo qalbiga iyo alakaan xibnaha iyo walmaali maalkii xataa markaad cilmiga ku kordha inaad sadaqaysato ood maalkaad bixiso ood alla ugu shukri subxana wa tacaala wayurwa wayara miya wayaraa qofku waa inuu u arka alfahma fahamka iyo alcilma cilmiga tawfiiqda min allahi tacala laweyne xaggiilahy ka ahaatay oo wayatluba uu dalba qofka alhidaayata hanuuninta min allahi caza wajal maxaa yeeley qofka biniaadanka haddii ilahay subxana wa tacala usan ku garab gelin dadaalkaaga ayaa mararka qaar kugu soo noqonaya adigu ku baabi'ini lidalika waay nin mxua tixay ayaa wuxuu yidhi idaa lam yakun cawnu min allahi lilfata fa awalu maa yajni calayhi ijtahaduhu idaa lam yakun hadduusan ahayn cawnun gargaar oo min allaahi alla weyne xaggii ka ahaaday lilfata qofka da'da yar iyo qofka aalib cilmiga fa awalu maa shay kan u yajni calayhi qofka baabi'iyo oo burburiyo asaga dhibaato geysta ijtihaadu dadaalkiisa weyaan kaalmada alla haddaadan helin dadaalkaaga laftirkiisa adig kugu soo noqonay ku baabi'ina weyaan wa yaraa waa inuu arka alfahma fahamka iyo alcilma cilmiga iwtawfiiqa tawfiiqda min allah alla weyne xaggi ka ahaatay wa yatluba qofka inuu dalba alhidaayata hanuun min allahi tacala alla weyne xaggii biducaai lahu alla uu iyo watadaruc alla inuu isu duleeyo ilayhi isaga weyaan fa ina allaha alla weyne haadin ilahay wuu hanuuniya man istahdahu qofka hanuunka dalba weyaan faahlu lxaqi ahlu xaqa wahum ahlu sunna waljamaca dalabuu lxaqa xaqa waxay ka dalbeen min allahi tacaala alxaqi alli xaqa ahaa xaqidan dama sifa waxay ka tahay allahi caza wajal faahlu xaqi ahlu xaqa wahum ahlu sunati ljamaca weyaan alabu lxaqa xaqa waxay ka dalbeen min allah alla weyne tacala koray alxaqi alli xaqaha alhaadi hanuuniya almubiin ee cadday alcaasim allihii dhowra weeyaan fahadahum allah alla weyne ayaa hanuuni tacala koraay wa casamahum alla wuxuu ka ilaaliyey min adalaalati baadinimo ayuu rabbi ka ilaaliy subxana wa tacaala wa ahlu dalaalati dadka ahlu baadida ahna ujibu waxay mxuu ahay la yaabeen ama ay wax weyn la noqday ay la cajabeen bira'yihim ra'yigoodii iyo wa caqlihim wa talabu lxaqa xaqa waxay ka dalbeen min almakhluuqi mid la uumay caqliga waa makhluuq sooma xaqiya marka waxay ka dalbeen caqligii من amaluuqi maluuqi alcaajizi caajiska aha wa huwa alcaqlu caqliga weeyaan liana alcaqla caqliga laa yudriku ma haleela jamiica alashyaai wax la arka kalbasare arag oo kale laa yubsiru ma arka jamiica alashyaai wax kasta ma arka weyaan faxujibuu kadibna waa laga xijaabay wacajazuu way caajizeen wadalluu way lumeen waadalluu dadkay lumiyeen qaala rasul lahi sal slm waaya hadalkaa marka muxuu yahay dadka ahlusunna waljamaaca sideedaba iyo diinta iyo khayrka ilahay ka dalban subxana wa tacala isagaa khaaliqa isagaana gacanta ku haya markaasa ilahay wuu hanani subxaana wa tacaala ahlu baatilkana manaatiqada iyo falaasifada lamidka ah, lamidka ahna iyo muctasiladana waxay ka dalbeen xaqi caqliga caqligay ka dalbeen markaasa caqligan waa makhluuq kadibna way lumeen way cajizeen dadkii ay lumiyeen wamaa ilaa dalika weyaan qaala rasuulu lahi sal l asal ma lahan qaala rasul soo qaaday wadaadka laa asal lahu weyaan man carafa nafsahu qofka naftiisa garta xikmad kasoo qaad un man carafa nafsahu naftiisa qofka garta faqad carafa rabbahu rabbigiisa uu gartay weyaan faidaa carafa qofka hadduu barta uu ogaada cajiza nafsihi naftiisa cajiskeeda iyo tabardarideeda carafa qudrat allahi tacaala alla qudradiisa ayuu qofka gartaa weyaan muadink miyaa joog waxaan kasoo boodnay aan filayaa nusakta qaar qaala rasuulu llaahi sala allahu alay slam wadalluu adalluu waxaa ku xiga qaala rasuulu llahi sal slm alghaafilu man camila bihaflatihi walcaaqilu man camila bicaqlihi isna waxaa weyaan asal uma helin alghaafilu qofka haafilka ah oo moogaha ah man camila qofka ku camal falay bihaflatihi mooganimadiisa iyo hilmaamkiisa walcaaqilu qofka caaqilkana man camila qofku camal falay bicaqlihi awala walcamalu ku camalfal bilcaqli awala an yacrifa waa inuu ogaado cajza nafsihi naftiisa cajiskeeda weya ayb waa naguma yeelhaa walaa yactamidu ardayga iyo qofka taalibcilmiga ma cuskanaaya calaa nafsihi naftiisa ma cuskanaaya iyo wa caqlihi caqligiisa ma cuskanaaya bal yatawakal wuxuu tala saarnaa cala allahi tacala allaweyne ayuu tala saarnaa wayalub wuxuu ka dalba minhu isaga xaggiisa alxaqa xaqa inuu waafajiya ayuu ka dalbay waman yatawakal cala allahi fa huwa xasbuhu waa ayada weyaan waman yatawakal qofka tala saarta cala allah allaweyne fa huwa xasbuhu isaga ayaa ku filan weyaan ay kaafiih wayahdiihi wuxuu ku hanuuniyaa ilaa siraatin jid mustaqiimin ee toosan waman kaana lahu maalun qofkii maal lah falaa yabkhal yuusan ka bakhaylin maalka wayanbaqii waxaa haboon oo maalki inuu cilmi ku dalba ama cilmi uu ku bixiyo ama cilmi uu ku raadsada yuusan kaga bakhaynin wayanbaqii waxaa haboon an yatacawada billaahi alla inuu ka mangalo min albukhli bakhiilnimo guud ahaanba inuu ka mangalo weyaan qaala nabiyu sala alay slam hadalka isaga qaala nabiyu u yidhi waxaa weyaan ruwiya marfuucan can abi bakrin mawquufan cafwan ruwiya mawquufan can abi bakrin radia allahu taala anu cinda albukhaari min xadiidi jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anu marka hadalka isaga soo socda abuu ayaa iskala ama aharu jaabir wariyey abubakr radi allahu taala anu arda ayaa hadalkaa yidhi ayu daain cudur kiiseeba adwa-u ka eh, cudursan ama ka cudurnimo weyn min albukhli bakhaylnimo cudur bakhaylnimo ka weyn miyaa jira weeyaan wa kaana abusheikh abusheikh wuxuu ahaa sheekha aabihi wa kaana wuxuu ahaaday abusheikh sheekha aabihiis alimaam alajal shamsula'ima alxulwaani ninkaas la yidhaahdo shams laima alxulwaani ninkaas aabihii ayaa wuxuu ahaa faqiiran nin faqiira sheekhaas caalimka ah aabihiis wuxuu ahaa faqiir yabiicu wuxuu iibin jiray uu samayn jiray alxalwa xalwada ayuu iibin jiray nin faqiir oo xalwadaas inta mxuu ahaa hagaajiyo kadibna ilmaha ku biisha ayuu ahaa wa kaana waxaa yucطii mid siiya alfuqahaa fuqahada min alxalwa xalwada ayaad wax ka siin jiray wayashtari eh, wayaquul wuxuu dhihi jiray udcuu waxaad ilaahay u libni wiilkayga saasuu dhihi jiray xalwadaas uu mxuu ahaa ka shaqayni ayuu intuu ugeeya fuqahada iyo culimada aadii jir wiilka igu duceeya fa bibaarakati juudihi deeqsinimadiisa barakadeeda iwa ictiqaadihi ictiqaadkaas marka tii hadda mxu man ictiqada fii xajarin nafacahu oo kale ma aha ictiqaadkan waxaa weeyaan xurmada iyo sharafta culimada ay leeyihiin ictiqaadku caqiidaysan yi weyaan iyo manzilada ilahi subxana wa tacala uu dhigay alculamaau warahat lambiya halkaas ayuu ka duulay weyaan waictiqaadihi sharafta iyo qiimaha culimada ay joogaan iyo fuqahada caqiidada u caqiidaysnay iyo wa shafaqatihi nixitaanka uu naxayay fuqahada iyo wa iyo allah subxaana wa tacaala alla uu isu dulaynayay ayuu naala ku gaaray ibnuhu wiilkiisa ma naala wuxuu ku gaaro cilmigaas ayuu ku gaaray weeyaan wayashtarib wuxuu ku gadanayaa bilmaali maalka alkutuba kutubaha ku gadanaya wayastaktibu kutubaha in loo soo qoro ayuu dalbaya yatlubu an yuktaba lahu beriga hore warshadahan waxaan ma jirin mogta marka kitaab hal kitaaba laga yaabo gacan ku qor inuu qof haysto kadibna waxaa la samaynayaa qofa lacaga la siini kutaab ay anusaakha la jiray fakaanu yansakuun dukaamo oo furnaajiisa hadda maktabadahan kutubaha iibiye tiim dhan ayaa joogaya marka kutubihii ayaa la guurini saas ayaa muxuu ahaa la samayn jiray marka maal ayuu siinayaa si looga soo qoro kitaabkii fa yakuunu wuxuu ahaana cawnan kaalma cala tacalumi barashada watafaqu fiqigu inuu barta weyaan waqad kaana waxaa u sugnaaday limuxamed ibn xasan maxamed ibn xasan ashaybaani saaxib abu xaniifa saaib abi xaniifa maalunmaal baa usugnaa kairmaalunmaal kaiirun ee fara badan xataa kaana ilaa uu ugu sugnaaday lahu isaga alaaumia min alwukalaa saddex boqol oo wakiil ayaa maalkiisa ka shaqayn jiray saddex boqol oo wakiil calaa maalihi maalkiisa faanfaqahu wuxuu ku bixiyey kullahu dhammaantii wuxuu ku bixiyey faanfaqahu wuxuu ku bixiyey kullahu dhammaantii fi lcilmi cilmiga iyo iyo walfiqi fiqi ayuu ku bixiyey walam yabqa lahu soo harin thawbun mara nafiisun ee muxuu ahaa suuban oo fiican fara'aahu kadibna waxaa arkay abuu yuusuf ayaa arkay fii thawbin mare ayuu ku arkay khaliqin ee duugoobay mare duuga ayuu ku arkay weyaan mare duug ayuu ku arkay saaxiibkiisa oo muxuu ahaa abu muamed abuu yuusuf ayaa wuxuu ku arkay isagoo mare duuga wata fa arsala ilayhi kadibna wuxuu u diray hiyaaban dhar ayuu u diray nafiisatan ee fiifiican falam yaqbalha kama aqbalin saaxiibkiisa ayaa marka wuxuu arkay mare duug ahoo isagoo xiran waa nin saddexda boqoloo qof ay wakiil ku ahaan jireen shaqaalo ahaan jireen ama wakiil ahaan jireen markaasaa waxaa weeyaan intii badan maalkiisa dhanna uu ku bixiyey eh, cilmiga ku bixiyey markaasa dhab ayuu diray kow falam yaqbalha muusan aqbalin abu maxamed moxamed ibn xasan shaybaani wuu diiday fa qaala lakum adinka adduunkii eh, wanaaggiina waa laidinsoo dadejiyey wa ujila lana annagana dib baa noogala dhigay uma baahni ayuu yidhi weyaan hahay sidoo kale yaxya ibna maciin ninkii aad amiir muminiin fi xadii isna oo traafikada xadiidka ahaa ayaa isna waxaa weeyaan wuxuu haystay alf alfa dirham hal milyan oo fidlo ah ayuu haystay waa lacag aad u badan xilligaas kulli wuxuu ku bixiyey waxaa weye aabihiisu ka dhaxlay xola iyaga wuxuu ku bixiyey fii sabiil illahi caza wajal walacala waxaa laga yaabaa inamaa in kale maahne lam yaqbalu inuusan aqbalin wain kaana qabuula alhadiyata hadiyada in la aqbala sunnatan sunna iyadoo ah lama raa limaa ra'aa wuxuu arkay awgeed ana fii dalika arrinka isaga inuu ku sugan yahay madalatan madal iyo duli ana fii dalika arrinka inuu kusugan yahay madalatan duli linafsihi naftiisa weyaan qaala rasulla rasulka ale wuxuu yihi sal la alay slam hy laysa ma ahaanin lilmumini qofka muminkaa uma haboona an yudila inuu dileeya nafsahu naftiisa ibnu maajah iyo tirmidi iyo axmed ayaa waxaa muxuu ahaa xadiis marfuuc oo saxiixa qaarna xasan oo ay yidhahdeen ayaa nabigeena sala allah alay slm wuxuu an yudila nafsahu kaas ayaa marka aabita weyaan nacam laa ymbaii ma haboona limuminin qof mumina an yudila inuu mxuaha duleeya nafsahu naftiisa weeyaan inta ayaan ku joojinayna insha allahu tacaala